الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى قال أصحاabuna asxaabta iyadu waxay yidhahdeen alxanaabila buu sheekhu u jeedaa qolyihii xanaabilada ahaa wakadalika sidoo kale low waladad hadday dhasho muslimatun gabadh muslimada wa kaafiratun mid gaala ah waladayni laba wiil bay dheen ama laba ilmay dhaleen wadacat alkaafiratu tii gaashahayd ay sheegato walada almuslimi gabadhii muslimadda ahayd ilmaheeda ay sheegato sidaasay ku xukumeenoo sidii nebiyulaahi sulaymaan uu qaraa'inta u ictimaaday ba iyaguna qaraa'inta u ictimaadeen xanaabiladu sidaasuu sheekhu u jeedaa waqad su'ila canha mas'aladaa waxaa la weydiiyey axmedu baa la weyddiiyey fatawaqafa fiiha waa ka joogsadoo jawaab kama bixinin faqiila lahu waxaa lagu yidhi tara alqaafata hidisoc in loo yeedho ama abtirsoc dadka saanta dadka iyo astaantooda iyo isku ekaashahooda sooca ee dad aqoonta ah ma u yeedhna oo markaa ma kala saarhaya faqaala wuxuu idhi maa axsanaha in qiyaaf lagu kala baxo maxaa ka qiimo badan fain lam tuujad qaafatun haddaan la helin niman markaa wax kala sooco dadka kala garta waxakama baynahumaa uu kala xukumo xaakimu nin qaadi ah bimili xukmi sulaymaana sulaymaan xukumkiisa oo kale la kaana sawaaban xaq buu noqon laha buu asxaabtan iyo xanaabilada shaaficiyadu arrimahan oo kale qaa'if bay aadaanoo qaraa'inta ma ictimaadaan buu sheekhu leeyahay laakiin haddii xataa qaafo la waayo oo lagu kala baxo sidii nebiyullaahi sulaymaan oo qaraa'inta u ictimaado oo nin qaadiya ah arrinkaa uu qaato way saxnaan lahayd buu wa kaana wlaa in qaraainta inta lagu xukumaana ka mudan oo ka qiimada min alqurcati qorituurasho niman baa marka ay qaafo la waayo qorituurasho aada maadaama ay hawsha mushkilo noqotay labadii ruuxna shaygaan axadka mudan aan la garanaynin bayinana aysan jirin xaggana aan laisku tanaasulin in loo qorituuro loo qoririd niman baa maraya fa ina alqurcata qoriridku iyo qorituurashadu innamaa yusaaru ilayhaa waxaa loo caraa loo baydhaa idaa tasaawa markay sinada almudaciyaani min kulli wajhin labada ruuxee wax sheeganaysa markay siman yihiin oo garbadhac ay noqdaan oo nin gar leh iyo mid aan gar layn la kala garan waayo xaggana ay sinadaan markaasaa qurca lagu kala baxaa iyo qorituurashu laakiin hadday qaraa'intu iyo astaamuhu iyo calaamadaha muuqda ee axad xoojinayaan axadkaa dhankiisaa loo baydhaya xukunkuna xaggiisuu maraya oo walam yatarajax uusan ka xoog badnaanin axaduhuma axadu lmudaciyeyni cala alaakhar falow tarajaxa hadduu xoog badnaado Eh, biyadin axad اljaanibayn aw axad اlmudaciyeyn biyadin gacan ku hayn oo waxaa laysku haysto ayaa gacantiisa ku jira aw shaahidun waaxidun ama hal makhraati buu haystaa aw qariinatun ama calaamad baa jirto daahiratun muuqato min lowthin darangeliya lowthku waa waxa ku dareensiinaya in axadkaani uu hawsha asagu sameeye ama lagu sameeye ama kii lowthku marka waa alqariina fi dimaa amaarada iyo qarinada dhiigga khusaysa lowta asalkiisa loo yaqaana sidabaad waa ishaaro ku tusaysa in arrinkaani uu axadkaa leeyahay ama xaggaa ay hawshu jirto kal qarin ay lamid tahay lowdku waxasaa usi ka duwan ma aha qarinadaa caamsan lowdkuna waa min alqaraa'in aw nukuulu khasmihi ninkii la doodahayabaa ka biiqay caynlyamiin dhaartaybu ka cabsaday wa ninkan bayina ma haystee adiga muddaca caleyhiga dhaaraa layidhi dhaartii buu diiday wuxuu dhaaran mahay waddadan dhaaran hadi maxaad ku haysataa wey xoolahan ama ku dhaara ama ka tanaasul oo nin kala uda idan waa qariino kutusaysa ninkan dhaarta ka biiqee ka cabsaday inuu gardaran yahay ama uusan hubin wuxuu ku doodahayo aw amase muwaafaqatu shaahidi shaahid ilxaal xaaladda makhraati kacaysaa waxay waafaqday lisidqihi sidqi lmuddaci aw ilmuddaca caleyh yacnii qarinada meesha taalla iyo xaalka muuqda ayaa wuxuu tilmaamayaa midkood inuu gar leeyahay shaahidulxaal maxaa ka mid a ah? ka dacwى kuli waaxidi min الزawjayn maa yaslixu lahu min qimaashi اlbeyti wاlaniya nin iyo xaaskiibaa isku qabsaday intay isfureen bay guriga alaabtii martaan isku qabsadeen alaabta guriga taalee lagu camire markii la aqalgelahaye la dhigtay ayaa laisku khilaafay gabadhu waxay tihi alaabta anaa keenay kuwaan ninna wuxuu yidhi anaa keenay idan alaabtan guriga lasku haysto inta badan hadday tahay alaabay dumarku la yimaadaan oo marka iyaga lasoo aqalgeynaya ama xagga ahalkooda ay kala yimaad iyo reerkooda iyo kala timaado iyadaa loo xukumahayo hadduu alaabtu ninku keeni jira ay tahayna ninkaa loo xukumahaya ninka xaggiisa ayaa la marinhaya tiibu marka ay sheekhu u jeedaa ka dacwa kulli waaxidin min azawjayn sida labada ruux ee isqaba mid ka mida ah inuu sheegto maa shay yaslux u lahu asaga xaggiisa asaga u oo min qimaashi ilbeyti guriga alaabtiisa ah qimaashku waa ahaadka guriga alaabta la dhiga amticada wey iyo walaaniyata weelashi weelashi guriga idan alaabtii dumarku ay isku qurxin jireen iyo muxuu ahaayey faraajiin ay dumarku inta badan qaadaan iyo dharkii dumarka alaabta gabadh ayadaa sheegata anaan la imid bay tiroo keensaday ninkuna matala wuxuu sheegtay alaabtu raggu keeni jireen buu sheegtay idan waa loo kala xukumi maadaamaan bayano aysan jirin oo midkoodna oo markhaati uusan haysanin mid walba wax sheeganayo kullun yaddaci marka waxaa lagu kala saarayaa xaaladda meesha taalle ka muuqata warho sideeduba alaabtan yaa lahaan jiray yaase inta badan la yimaada haaliban yay raacdaa yaa waa laisweydiinhayaa dhankay u badataan lagu xukumayaa wa dacwa kulli waaxid min asaanicayn iyo laba sancaalayaal oo niman mxuu ahay xoogooda maalo ah ee waxay isku qabsadeen aalaati sancatihi wa dacwa kulli waaxidin min asaanicayn aalaati sancatihi waxaa isqabsaday nin birtumaah iyo kabatole baa alaab isku qabsaday miiqi kabaha lagu tolay isku haystaan maalan baalkii buuraaya iyo xadhigaaya lagu tolay kabaha bay isku qabsadeen ninkan waa tumal asagu birtuu garaaca oo tooriyaha iyo mxuu ahaaye seefaha iyo warmaha iyo faashashka iyo jidibka iyo masaarta iyo hawlahaasu sameeyaan ninkanna kabuhu tolaa maxay isku haystaan duntii wareegsanayd ee mxuu aha cangari ahayd bay isku haystaan bayana ma jirto kullun yadaci aanu xukumaynaa kabatolaa loo xukumhay dubihii weynaa ee mxuu ahaa dhulka la dhigahaya ee korka baasha dhardhaarka ahaa bay isku qabsadeen waxaa loo xukumaya ninka birta tuma baa loo ukumaya qraaintu ninkii oojisaa la siinaya saasuu sheek ujeeda hadday baashiirada indhakuulka ay haweenku keensan jireen isku qabsadaan zawjkii zawjadii markay kala tegahayn gabadh anaan la imid oo gabadhnimadkayabaabaan lahaaba ay tidhaahdo asagoo yidhah markaan anugu aroosaya baan keenay yaanu xukumaynaa gabadhaan loo xukumi laanna waxaan wax ka soo gadaan ma inta badan lamaba yimaadaanba marka waxaa weye qaraa'intu cid ay taageerto ayaa xaggiisa la marin weya alaabtii saasuu sheekhu u jeedaa iyo wadacwa xaasir ra'si ninkii madaxa banaana oo sheegtay canilcimaamati ka madax banaana nin asal raggu inay camaamad qaataan ama koofiyad gashadaan baa lagu wiqan dhaqanka muslimiinta wadacwa xaasir ra'si ninkii madaxa faydnaa canilcimaamati ka faydnaaba wuxuu sheegtay cimaamata man biyadi cimaama wuxuu sheegtay nin cimaamad qaba oo gacanta cimaamad ku haysta nin baa meeshan taagan cimaamad baa u duban midna gacanta ku haysta wuxuu yihi cimaamadaanaa iskale isna waa madaxa qaawan yahay inuu asagu madaxa qaawan yahay dadka asaga ku faca ama ku ayniga ama ku qaab aysan madax qaawanayn oo madaxa aysan qalaashanin waa qariino ninkaa inuu cumaamaadna duuban yahy midna gacantuus waa qariino labaad idan ninkan inuu waxboobay ama ninkan madaxiisa uu ka dafay oo uu doonaya hiiradiisa in la arko oo raba ninku inuu faxshara ama xoog u sheegan way muuqataa marka bayano kala raadin mayno adugu labada cimaamadood haddaadan khaldanayn maxaa kuu dhiibay mid waad qabta midna waad wadata maxay ahayd midka ninkan weyn akhyaarka maxaa madax qaawiyey weeyaan marka sheekhu tiibu ka hadlay waa qara'in wa dacwa xaasir ra'si min can cimaamati ka madax banaanaa cimaamata man buu sheegtay biyadii cimaamatan ay ku jirto <clears throat> wahwa yshtadu cadwan haddii u ordana kaba daran nin baa cumad gacanta ku wata nina waa daba ordahayaa maxaa jira cumaddaas uga qaatay buur bayana lama hayo waxaan leenahay maxaad la carari haddana cumadaad aadan dhicin maxaase gacanta u wadataa hadduu nin sii ordahayo oo duuban umadga qaatay ka dhegaysan mayno ninku waaba duuban yahayba orodku kaa cararhayo waan wa kal ka cararaya laakiin mar hadduu gacanta ku wato kana uu daba orday dhaga nabahay kana uu cararhay waan len ka dafay usoo qabta wahwaya ishtadu asagoo ordaya cadwan mxuu ahaaye orod wa ra'sihi ukra madaxana mid kaloo ku wataa oodna waa qabaa midna gacanta ku haysta waana ordahaya wanadaa'iru dalia iyo waamaalu dalika taasi wixii lamida qudima waxaa la hormarin daalika arinkaa kullihi dhammaanta cala qurca laga hormarinaya qudima daalika kulluhu cala alqurca laga hormarinaya shaygaa dhammaantii wax laga hormarinaya waxaa weeyaan iyo qurcadii yacni qaraa'intan tuqadamu cala alqurcati qaafadu maadaama ay tahay iyadu mustanad la cuskado nabigu cuskaday xataa waan daynaan dhib ma laha laakiin qurco aadi mayna intay qariina iyo low daahira u meesha yaalla sheekhu saas u jeedaa raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu uhi wa min taraajim abi cabdiraxmaan annasaa'i axmed bnu shucayb waxaa ka mid a calaa qisati sulaymaan sulaymaan calayhi salaatu wasalaam xalay waynu soo marray xadiidkiisii fi saxiixayn qisada ayada marka ayuu taraajim u sameeyey alimaam النasaaئي oo min fuqahaءi almuxadisiin buu ka mid yahay wuxuu baabaystay baab ah baabka koobaad hada baab الxukm yuuhimu khilaafa الxaqi liyastaclima bihi الxaqa idan qisadii taraajimteedii dhowr tarjamuu siiya kitaabkiisan weyne kubraha asunan kubra aan taraajim buu ku keenaa asunan suqra mujtabaha loo yaqaanana qaab buu u tarjamaysta hadda wuxuu ahaada baab اlxukmi wuxuu baabi waa baabkii xukumka baab اlxukmi yuuhim weliba moodsiinayaba khilaaf alxaqi waa xugum ku moodsiinaya khilaaf alxaqi muxuuna saa u yeelaya xaakimku liyastaclima inuu ku ogaado bihi xukumkan asaga ah alxaqa xaqa uu ku ogaado saa u yeelahaya idan muxuu xukumay nabiy llaahi sulaymaan middiii keen aan idin kala gooye waxaad mooddaa marka waa yahay in warkaani khilaaf alxaq uu yahay laakiin saa wuxuu u yeelhayaa inuu ku soo saarto oo ku baadho shayga xaqaa ku ogaado tarjamadaa tarjama fiican wey wuxuu kaloo baabaystay alimaam anasaa'i mar labaad u baabaystay baab altawsicatu lilxaakimi fi an yaquula lishayi aladii laa yafcaluhu afcalu kada liyatabayana bihi اlxaqa warkaan heeturjumaystay atawsicatu lilxaakim qaadigii baa hawsha loo ballaarinhayaa oon lagu cidhiidhiyeyni maxaan lagu cidhiidhiyeyn fi an yaquula inuu yidhaahdo lishayi alladii laa yafcaluhu afcalu kada liyatabayana bihi lxaqa xaakimku iyo qaadi wuxuu gar u leeyahay inuu dha waxaasan samaynaya waxaasaan yeelaya asagoo markaa doonaya inuu wax ku soo saarto oo wax ku ogaado yani waxaa weyaan qudaadda adkiyada caqliga badan qaabka xukuma hawl aad la yaabiso w tarjamada wuxuu ku keenay qisadaani iyo sunanka suqraha iyo kubrahaba tarjama axsana minhaa buu meel kale u sameeyey xadiidkan oo waa tafanun fi taraajim wuxuu ihi alxukmu bikhilaafi maa yactarifu bihi اlmaxkuumu calayhi ida tabayana lilxaakimi ana alxaqa hayru ma ctarafa bihi macnahaasaa kasii qiiman wuxuu leeyahay adiku wuxuu daliil u yahay alxukmu bikhilaafi maa yactarifu bihi اlmaxkuumu calayh qaadigu wuxuu xukumi karaa maxkuumu calayhigii hawsha laga xukumay ee garta laga xukumay wuxuu asagu ictiraafay waxaan ka ahayn baad xukumi kartaa asagu wuxuu qiranayaba intaad garab marto ee wax kaloo xukumaysaa limaada idaa tabayana lilxaakim ay alqaadi ana alxaqa hayru mactarafa bihi qaadigu hadday u caddaato wuxuu qiranhaya inay khaldan tahay saxduna ay tahay si kale sida kaluu marahaya ictiraafkiisa waa laqwi tarjamo saddexaad buu sameeyo ka qiimo badan afraad fi suqra wاlkubra iyaduna qiimo badan wuxuu yihi naqd اlxaakimi maa xakama bihi hayruhu miman huwa miluhu aw ajalu minhu ajalla minhu alaa qawaacid buu meesha ku keenay imaamku saddex qaacido tii ka horreysay afar afar tarjamo u samey alimaam النasaa'i xadiidkaa sulaymaan ibnu daawuud iyo nabi lahi daawud qisadoodii mid walba misle qiimo badan buu ku sheegay tan dambe muxuu yidhi xaakimku inuu burin karo oo uu ka dabategi karo qudaadii iyo xukaamtii ka horreysa axkaamta ay qaateen xaakimka iyo qaadigaa kaa horreeya ama nin adigo kula mid aha noqdo ama nin kaa sarreeya oo kaa qiima badan maha noqdo lakiin markay caddaatay anna xukmahu inuu mukhaalif yahay lilxaqi waad ridi waad burin kartaa sheekhu islam ibnu taymiya ibnu qayim waxay ku dareen lixdaa afartaa qaaciday nasaa'i oo isagoo la yimid waxay ku dareen alxukm bilqaraa'in wa shawaahid alxaal buu xadidku daliyaha qaraa-inta in la ictimaado oo wa lagu xukumo waxay kaloo u daliishadaan inaysan laba hooyo aysan ilmo wadaagi karin cadamu ishtiraaki mxuu ahaay ummayni liwaladin waaxidin inaysan bannaanayn oo qadiyadii cumar uu mar ishtiraakiyo wadaajiyey laba hooyo ilmo wadaajiyey ama laba aabbo baad mooddaa qadiyada inay ka hor imanayso marka waxaaso dhan waa maxay qisadaasu marka kala baxaaya leannu nabiyulahi maxamad sal slam markuu nooga sheekaynhayo nabiyulaahi daawuud xukunkuu gaadhay sulaymaanna uu ka dabategey buriyey ma ahayn inaan unka qise ahaan u ogaanno ama ka aqaafa aan u ogaanno ee waa maxay waa in wax laga dheehdo oo wax laga dhibilqaato axkaam lagu dhiso oo la fahmo oo muslimiintu u baxsadaan wey marka ninka qaadiga inuu yahay saa darta hushraax baa la odhan jiray atarka kama aqoon badniday waa sidee adugu soddon sano baad qaadi ahayd ilaa yowmina hadana qadiya aad ku khaldantan lama keenin wuxuu hi alqadaa huwa alfahmu tacallum maaha waa fahm qaduhu siisuba waa maskax iyo muxuu ah matoorku saaran iyo qaraan alaxwaal oo la dabagalo iyo khibrad iyo tajribo weeye hawshu ma aha aayad iyo xadiis basaan aqaanaa ma ah hadda ka horba asaga nin ka horreeyey nin ka dambeeyey oo qiimo badnoo qaado ahay yaa waxa nin baa usoo dacwooday markaasuu wuxuu yidhi haweeney baan waa dhaweyd guursaday hanti lacag badanoon u keenay oon idhi meel ii dhig baa kala barh baa maqan hantidii ayada waan weydiiyey ma qaadin bay tahi qaraabadii iyo dariskii wax meeshaa soo gala ma ah aniga iyo ayada cidaan lacagtaa ogaynna ma ay jirto ayadna inkirtay maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa axad kale ma jiro maya ma hubtaa haa guriga yaa ku nool aniga iyo ayada yaa qaraabaa laba wiil baa nala nool ama laba caruur oo kalaa joogto laakiin meel kale ay saxdaan laakiin hantidan meesha taalla aniga iyo iyadun baa ka warqabnay meeqay ahayd laba boqoloo kunoo dirham yaa maxaa maqan boqol kunoo dirham baa maqan yaad ku tuhmaysaa aniga iyada naba dhaafta buui wuxuu ihi waxaad yeelaysaa barri imow cadar qaali ahoo aada u udgoon yuu siiyey wuxuu hi xaajada waan baadhahayaa intaan ku maqnahay bal cadarkan qaado oo marso oo gurigana dhigo show islaantu nin bay hoosta lacagta ooga gurtaa odaygana bay ku kacsantao waa diidan tahay nin yaroo mulayo dhallinyaro ay rabto yay hoos lacagta u geysay ninkanna maxral bay ka rabtay inay kala tuurtay rabtaa markuu cabbaar habhableeyo oo hinaahido inay iska tuurto wiilkaa yarkaa guursatay rabtaa lacagtii labada boqol ee kun ahaydna boqolku ninkaasay u fujisay ay u geysay adigu nin khabiiroo fahmo badan bu ahaa marka wuxuu hi cadarkani waa naadir boqorka hebel ah ee aniga i magacaabay iyo anigu unbaa isticmaalla magaalada lagama yaqaan cadarkan aado ilahay baan soo baryahayaa aduguna alla barya marso guriga geyso cadar guriga geyso waalidku waa marsa salaaduu la ahday islaanta cadarkii u bogto udgoonkiisa qiimihiisa qayb bay ka shubtay duqan ogeyn dhalay ku shubtay ninkii ay la socotay u geysay qaadigu marka wuxuu yidhi berri laga bilaabo wixii ka dambeeya ciidan buu diyaariya isaga la shaqeyn wuxuu ihi waddooyinka magaalada soo galo dhan iyo shawaaricda waaweyn iyo meelaha dadku isku dhaafaan iyo isgoysyado dhan istaaga cadarkii ninkaad ka urisaan soo qabtay keena nin walbad cadarkaa ka urisaan haweeney allaha ka dhigo nin allaha ka dhigo ilmo yar allaha ka dhigo oday waayeela ii keena odayqaado nin siiba awey ciidankii buu qaybiyey aroor baa la shaqo la galay galabkii dambe y ninka iyagoo wada keeneen waay dhheen ya ayuha alqaadi ninkanaan ka dareenay cadarkii inuu ka carfahayo dhab baa la siiyey orda iska taga bu wuxuu cadarku hadda soma kii oo kale waa ka ku siinhaya laakiin runta ii sheeg intaad ganka u qabow yahay runta ii sheeg maya waxa ma jira bu odaygii buu u yeedhay wuxuu cadarkii ma baad siisay maya islaantii buu u yeedhay cadarkan waxaad ka shubatay maya kama shubanin markii la taqaantiqiyay oo arkay walaal xirbiyo runta sheegay wuxuu leeyahay daaya boqol kun lacagta waan qabaa islaanta ay keentay inaan guursadaan raba iyada iska kari waayay barfuunkana waa ka qaybtii laga soo shubayna waata lacagtina waata wuxuu yidhi xabsigu u taxaabay lacagtii buu ka qaaday xabsiguu dhigay wuxuu u yeedhay odaygii xoolahaadi haddaan kuu keeno maxaad ogashayo xoolihii lagaga dhacay haddaan keeno maxaad ogasha kala barh baan ogolahay kulligeed baqadaa la yidhi islaantana fur laakiin waxaan kugu xukumay islaanta furaysa lacagta waxaan kugu siin inaad haweenaan isdhaafisay bur waa khaa'imad ninka hoosta ka wada takhriban yani waa xogto dhan muusan siin leanna wuxuu ka baqayaa gabadha cirdigeedii iyo muxuu ahaaye sumcaddeedii inuu wax baaboo wuxuu idhi waxaan lacagta kugu siin islaantan inaad iska fasaxda gabadh ka fiican anaa ku guurinay wuxuu ihi qaadi waan waan fasaxaya naftayba ii keentay saddaa waba dhici gaadhay boqol kunoo dirham dawl fudud ma ah boqol kunoo dirham baa la siiyey barfuunkii intii laga shubtayna waa loo soo ceshay maxaa la gabadha fasaxa wuu fasaxay wuu furay udaad waxaa jira ilahay wax fahansiinayo ninka hadduusaa yeeli lahay hantidaa lama arkay aduu barfuun mari oo waddooyinka istaagamaad keeni lahayd waayahay qaadi shurayx macaawiya ibn mxuu ahaye macaawiya ibnu qura mise qurat ibnu yaas buu ahaa ninkii qaadiga ahay qiimaha badna caqliga badnaa maalin baa maxkamad yaa niman baa u yimid beer isku haysta markaasuu beertii markay isku qabsadeen bay doodeen mid baa yidhi beertaydiibuu ninkaa tegey hantidaas iga qaata halkaa halkaasu xoolaasu iga dhacay kii kale u ninkaa beertiisa weligay ma arag ma orinin ma agmarin meelay ku taanala ma aaan hawshu waa adkaatay halka i fadhiiso bui adugu waa ninka waanki halka i fadhiiso war adugu istaag buui ninka beer baa laga dhacda ku haya iyo dhul baa laga boobay istaago beertii bal aad sheegaysa intaad aaddo iga soo go mxuuha rumeyna iga soo gur laama fiicanna iga keen qaadigii hawlka iskota aduu i fadhiisa halkaan wana fiirinhaya kolba wixii iska bedelo eegahaya marka halka i fadhiisa bui intuu fadhiyey adyad kala xukumay wuu kala dareeriyey kuwo kala u yimid wuu dhegaysta wuu kala xukumay wuu tiigsaday marka kiibu ninka muxuu daahay xusaa ugu daahay shibbu iska yidhi mana fiirin asagii kii meeshuu fadhiya tu kalo iska watay inuu hilmaamsiyuu rabaa markaasuu waxaan ku weydiiyey talow hadda beerti ma gaadhay ninka muxuusaa igu daahay waktiga igu dhammaadee ma haddaa weli ma gaadhin baan filhayaa buuri tuug dhab buu siiye qabta bar ka shaqeeya so adiga lahamaha beertu ma arag oo ma orinin oo meelay ku taalla ma aqaan so adig hadda ay kuu qiyaasan tahay maha ninku inuu beerti gaadhay iyo inuusan gaadhin runta haddaadan sheegin buuhi ballamka ilaahay caanankaa dhisayna war xur xoola waan qaba haydil xoola waan qabay runta buu sheegay yani ninka qaadiga oo inuu maskax isticmaalo ma aha inuu iska taga iska sii daaya kan sameeya hawshu ma in fahmaad ku darta hawsha ya silbiska ingiriiska waa sacuudi saad wada kudhaa nimankaana lacag soo dacweysan adduunka waxay yidhahdeen ilaahay lacag minhaya dhahaa yaa meelkooda cidna warmaga qaadata maya laakiin xagee meesha meesha lagaaga qaato xagee ah geed hoosii wat haddii kii lacagta maxaa la sheeganaya lagu sheega geedka biir wat geed meesha horaaca wat geedka kee wat gabaar marka maraa diinadii wa geedka meelku yaal nin maxaa shiiciga oo qolyahan masaydiyadii madaali waa saas yani ninku waa inuu caqli wax ku daraa loo baahan yahy oo fahm wa al lian alqada huwa alfahm almuhim alimaam النasaa'i marka xadiidkani ragga u hor ee u qiimo badanay ama tarjamo ku sharxay ama tacliiqiyey buu ku jira raxmat ullahi tacala calayh wالnabiyu suubanuhu lam yaqusa calayna nogama qisaynin buu hi hadi lqisata qisadan sulaymaan iyo daawud dhex martay linatakhidha inaanu ka dhiganno samran caways inaan ku cawayno oon ku sheekayno oo xadiidu leyla ka dhiganno ma ahayn buuri bal waxaa loo sheegay linactabira inaan ku cibro qadanno oon ka qiyaas qadanna biha iyada fi laxkaam axkaamta iyo aqdiyada aynu gaadhayno inaan wax ka dheehanno ayaa loogu talagalay bal ilxukmu bilqasaamati qasaama wa taqdiimi aymaani mudaci اlqatli huwa min hada istinaadan ila alqara'in الظaahira qasaamada waa taqaanaa dhaarmayd wixii la odhan jira garanaysaan bal ilxukmu bilqasaama qasaamada xukumideedu iyo wa taqdiimi aymaani mudaci اlqatli ilan asal waxaa la yaqaanaa oo suu shaleeca ku timid haddii maxkamad la qaadaya ama xukm la qaadaya ninka mudaciga ayaa bayaan laga rabaa mudaca calayhiga waxaa laga rabaa muxuu ahaayey dhaar baa laga rabaa haddii ninkan bayano waaye laakiin dhaarmaydda marka la marayo iyo dhiigga marka la marayo waxaa la hormarinhayaa dhaartii muddaciga qolyahanle nin baana laga dilay oo wiilkaanagii reer hebel baa dilay oo halkaasay ku gowraceen dhiigga ayagaa qaba ayagaa dhaarta lagu bilaabahaya waa axkaamtay kaga duwan tahay qasaamadu masaa'ilka kale wtaqdiimi aymaani mudaci muddaci اlqatli dilka ruuxa sheegtay dhaartiisa in laga hormariyo calmudaca calayhi عليه هو أصو حوي تقديم كاسي حكم كقسامة من هذا من هذا الباب أي من باب الاعتماد على القرائن استنادا عسكر العسكن هي إلى القرائن على مدى الظاهرة موقتة بل ومن هذا وحاكمذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج الملاعنة إذا التعن الزوج wanakalat can ilticaan hadday nin iyo xaaskii issoo dacweeyaan oo ninku yidhahdo islaantayda gogol dhaaf bay samaysay ilmahana anugu ma dhalin isla soo istaago oo la yidhahda makhraati ma hayo makhraati keen la yidhahdo afar arbaca shuhuud waa inaad keento wailaa xadun fii dahrika la xad lqadf markaasuu yihi muxuu ahaayey waan dhaaranhayaa licaan dhaa waxaan gelayaa licaanki afar shantii dhaarood baan ku dhufanhayaa ninkii baa shantii dhaarood artay ayadii baa le adna dhamaystir haddii kale aday hawsha kugu soo wareegaysaa dhaaran mahayay tiri idan waa lagu xukumaya hawsha hawshuu sheegay zawjka inay dhab tahay baa lagu xukumayaa maxaa dhaarta u diiday daan waxaan la sheegay uusan dhab ahayn oo uu run ahayn maxaa dhaarta uga cabsatay wa min hada waxaa ka mid a rajmu lmulaacinati tii la caantamaysay in la rajmiyo ida iltacana zawju zawjku markuu dhaarto oo wanakada iyadoo ay ka biiqdo can ilticaani dhaarashada iyadoo ay ka cabsato faashaaficiyu wa maalikun raximahum اllahu tacala yaqtulaaniha gabadhaa way dilahayaan bimujaradi ilticaani الزawji inuu ninku asagu licaantamo dhaarto shanta dhaarood uu ku dhufto wa nukuuliha ayaduna ay ka biiqdo ka cabsato dhaartii istinaadan cuskad ay cuskana labada imaam ila lowti aahir ilqariinaahir yani astaanta iyo calaamada muuqatee meesha taalla ee tusaysa ninkaana nin dhiiran haya oo wixii huba inuu yahay oo dhaaranaya ayadna ay cabsatay alladii lowdkaasoo xasala ku hirgalay bilticaani isaga dhaarashadiisa iyo wanukuuliha iyada cabsida ka cabsata dhaarta yani waa qara'ayn meesha taalla w wa min haada waxaa ka mid a ah baabka hadda aynu marayno maa sharacahu اllahu subxaanaه wa tacaala lana ilahay wuxuu noo jideeyeyo min qabuuli shahaadati ahli kitaabi cala اlmuslimiin asalade waxaa laisku ogaa in muslimiintu ayagu isku makhraati galaan miman tardawna min الshuhada waashhiduu daway cadli minkum muslimiintun baa makhraati isu gala bal ninkaa muslimkaee makhraatiga gelaya maragga furaya waa inuu yahay muslim cadli ah oon faasiq ahayn culamadu waxay ku ijmaaceen in aysan cinda اlاkhtiyaar shahaadatu kaafirna aysan ansaxaynin cinda ااkhtiyaar shaatu faasiqna aan la qabanaynin riwaaya iska badaaya xataa maqratin aan la qabanayn cinda daruura waa masale khilaafiya inoo dambayso asal saasaa la isku oga laakiin mararka qaarkood waxaa dhacaysa in muslimiintu ay safraan oo ay gaalala safraan tii allana ay ku timaado muslim baa safar galay ahlu kitaab iyo nasar yahuud baa la socday tii allah ku timid markuu naf baxay buu dardaaran qoray wuxuu dha hantidaan qaado oo ahalkii aan hantidu intaa inay ahayd ninkii inuu dhintay xooluhu inay intaa ahaayeen hawlahaasuna dad ka kacaya waa dadkii ninkii markuu dhimanaya la joogay ee gaalada ahaa nimanka markhaatigooda ma qaban oo wax lagu xukumi mise mayay culimmadu isku khilaafeen jamaca min asalaf waxay mareen haa waa lagu xukumaya farqun bayna shaati اlkafarati cinda اlikhtiyaar wa shaati اlkafara cinda daruurati wاliljaa labadaas intiiba hadda ka hadlaya sheekhu wa min hada waxaa ka mid a ah maa sharacahu allahu tacaala lana min qabuuli shaati ahlkitaab wuxuu noo jeedayay cala almuslimiin ay ku markhaati kacaan fi lwasiyati dardaaranka fi safari xilli safar lagu jira dardaaran ruux muslima qoray hadday ahlu kitaab ka markhaati kacaan gaal oo dhanba ma ahe in la ictimaadayo qur-aanku caddeeyey wa anna waliya almeyiti kii dhintay gacalkiisu ida alaca waliyiyey cafwan ana waliyay almeyti lmeydka labiisi gacal ida alaca markay ogaadaan alaa khiyaanati calaa khiyaanati min alwasiyeyn khiyaano ka timid iyo dhagar ka timid dadkii loo dardaarmay min alwasiyeyn ayib dadkii eh, alwasiyeyn waa jamcu waasniyatu waasin ah, waxaan rabaa waa eh, sheeg musa ileyhi musa ileyhiga labada ahaa ila marhaati laba yaraan laban baa gasha afar iyo saddex iyo shan iyo waa khayr laakiin laba waa inay nisaabu shahaada laba ay noqoto hadday khayaano dareemaan labadii wax loo dardaarmay hantida loo soo dhibay inay wax kala dhakreen jaaza lahumaa gacalka waxaa u banaan an yaxlifa inay dhaartaan wayastaxiqa ayna mutaan maa xalafaa caleyh waxay ku dhaarteen hadday dhahaan khaa'imiin weye been bay sheegeen hantidii uu la tegay walaalkayo u watay intaasay ahayd markuu dhimanhayana wuu ka dardaarmay labada nin ee yuhuudda ama nasaarada ah baa wax khaa'imee been noo sheegay waa lagu xukumahaya marka eh, ya ayuha aladiina aamanu shahaatu baynakum waa mxuu ascabu aayatin waashkalu aayatin fi lqur'an اlkariim balyadaaya aayaddaas baa loo daliishanhayaa shaatu bayda xadara axadakum اlmowt xiina alwasiyati nadawaa cadli minkum aw aakharaani min hayrikum taasaa la rabaa aw aakharaani min hayrikum cinda asafari wadaruur ay ku fasireen salafku ibnu cabaas iyo abu muusa alcashcari baana xukumay xataa bacda muxamadin xukumay walaa mukhaalifa lahuma min asaxaaba marka jumhuurtu markay intaasu kale helaan ijmac bay ka dhigtaan ijmac sukuuti ah markay rabaanna way tuuraan aad iskaga ilaali wa haadaa lowtun waa calaamad buudhi fi اlamwaal haddii lowth fi اdimaa la aqbalahayay lowth fi اlamwaal waa isku mid alqaraa'inu fi اdimaa wa kalqaraa'ini fi اlamwaal alqaraa'inu fi اlamwaal waa kalqaraa'ini fi اdimaa haddaaban dhiiggii lagu xukumaya dhaaran meydkii wax lagu xukumahayay qaraa'in iyo calaamad muuqata tanoo kale waa nafsa shay walaalkaabaa la dilay wax dilay ma taqaanid dhiiggiisii baa guri hortii laga helay dharkiisina guri baa lagu arkay qoyskii dharkoo dharkiisi lagu arkay iyo dhiiggiisii baan yaan ku dhaaranay inay dileen konton dhaarmeed baan maraynaa kadibna magti ama qisaas baan yeelanayna ima alqisaas wa ima addiya marka warku war dhammaystiran wey nafsa shay haddii eh, nimanka ay khayaano ka muuqato oo annagu aan dhaaranno oon caddayna in dhaartayadu ay ka qiima baan tahay toodii khaa'imiinna ay ahaayeen siday aayadu tilmaantay waa la ictibaarinaya fuqahadu aad ba iskugu khilaafeen jumhuur ahlicilmi min almuta'ahiriin dambe iyagu waxay leeyihin abadan shaatu kaafirin ruux muslima loo qaban mahayo lana ictibaarin mahayo ayaddaasna xukumkeedu waxaa weeyaan tawiilaad kale geliyaan tawiilaad kale bay gelinhayaano ow aakharaani min hayrikum ay min hayri cashiiratikum bay leeyihin aan qaraabadiinna ahayn wey idinka aan eh, eh, mxuaha ahalkiina iyo qoyskiinna aan ahayn bay leeyihin gabagabadu waxay ahayd nin eh, mawla bani sahmin ah ayaa hanti la safray shaam iyo makuu ka ganacsan jiray markii uu shaam aado hantidii sii qaaday hantida uu suuqgaynaya waxaa ku jiray fujaan ama killi weyn oo fida ah oo lagu mardeeyey dahab waa killi weyn oo ka samaysan fido waxaa diilimiya mardiya xarar looga dhigay dahab mukhawas bidahab khuusku waa laanta timirta dheer marka mardadhaa dheer baa lagu sameeyo dahab ganacsiga hantida wuxuu rabay intuu shaam geeyo uu caddaysto dhiilkanna ama kiligan fidadan uu ka iibiyo boqorka reer rom oo dhaca badan kuso dhufto laba boqol kun oo dirham bay siisteen kun dirham buu u dhigmahaya kun dirham buu udhigmahaya mise kun dinar taqriiban nin tamiima daari la odhan jiro waagi dambe islaamay qabla an yuslima iyo nin cadiy ibnu badaal la odhan jiray yaa la socday oo israaceen laba nasraani bay ahaayeen ninkii markuu shaam tegey intuusan weliba hantida wareejinin wixii uusan caddaysan gadanin bay tii alla ku timid xanuun baa qabtay xanuungeeriyaan dardaaran buu qoray dardaaran buu dhiibay wuxuu ku dhaha hantidaani waxaad celiya waxaad u geysaan reer bani saham qoyskaa weliba qoysku weliba ka dhashay jilibka hoose camna caas camna caas niman kale lagu wareejiyo aniguna ninka addoon baan ahay qoyskaasa yaa gacalkaygii ah hanti halkaa la geey labadii nin soo markay soo noqdeen hantida oo dhan bay keeneen waxaan ka ahayn dhiilkii iyo kildhigii fidada ahaa kildhigii fidada way qarsadeen reerkii markay u keeno ninkii waa dhintay halkaasuu ku nafbaxay waanu dugnay wuxuu ka tegayna waata hantidii waatana waan soo celinay yay dhaheen hadde kili weyn oo qiimo badanoo kun dirham ama kun dinaaru yaa ka mid ah badeecade kiliga awey ma maan arag bay dhaheen wamaa shufnaa indha maanan saarin maanan arag maanan urinin haddee waxay dhaheen khayr allah inaan siiyo mindhaa meelahaasu ku fakaday mindhaa intuu iibiyey isagoon lacagtii qibdoonin ayuu dhintay waxaa weeyaan waad mahadsantihiin inta kaleba haddaad keenteen waad mahadsantihiin xaggay ka wareegeen tamiima daari iyo cadiy ibn badaa dhiilkiiba intay maka geysteen bay iibiyeen kun diinaar bay siisteen ama kun dirham way kala kiiba shan boqol buu qaatay tamiima daari waa islaam waxaasuna islaamuhu markuu islaamay bay hawshi ku cuslaatay wuxuu hi hawsha waagii aad samaysay miyay kuu cunamaysaa haddaad nasaraanhaydna kuma bannaanayn haddaad muslimtayna kuma bannaano hawshaasi reerkii buu raadiyey reer bani saam buut war ma garanaysaama dhowr sana ka hor inaan hadda ka hor aan hantidaa keena oo nin gacalkiinna ah oo mawlihiinna ah oo meeshaa ku dhintaa oo dhiil weydeen fido ah oo dahabna lagu mardeeyey haa dhiilkii waan annagaa qaadanay oo qarsanoo khaa'inay wiilkuna wuu noo dardaarmay hebel iyo hebel baan ka iibsanay an boqol ba aniga soo raacday an boqol adiibn badaabay raacday shantaydi waatan buu maa salaam hanti kale u raadsaday ninka iyada isagoo warkiisaa u caddeeyaba haddana dhiilkii maka laga dhexela isagoo niman u haysta war agad keentay hebel tamiima daariya waxaa iga iibsaday he cadi ibn badaa wixii baa iskan keenay hawshu sidaasay ku timid asalkeedii qadiyadu saasay ayay ku timid marka nabigu markaa looki nabigu saasuu ku xukumay nabigu markii uu saa ku xukumay jumhuurtu waxay leeyiin qadiyadda qadiyada mar dhacday bay ahayd wixii intaa ka dambeeyeyna aayadda waa mansuukho maxaa nasakhay wa ashhiduu dawii cadlin minkum miman tadlowna min ashuhada adilaasay sii daayeen xal isku baab ma aha naskhigu wuxuu ka duulaa in tacaarud yimaado in labada daliil la isqabadsiin waayo la jamcin waayo la tarjiixin waayo hawlaha inaga daaya ku ordina jamac baan heli karraa maa maxay waashhiduu dawi cadlin minkum cinda alikhtiyaar miman tardowna min ashuhada cinda alikhtiyaar ama cinda asafari wاlwasiyati wاdaruurati siba sibay dhaantaa wey aayadaha qur-aanka waxba واأصل عدم النسخ والأصل في الأحكام الشرعية الإتقان والإحكام وعدم النسخ جوجية هولهان إهمال أحد الدليلين إعمال أحد الدليلين أولى min ihmaali axadihima maxaad uga wardaysaan banaskiga joojiya hawsha ayada aw akharaani min hayrikumna waa min hayri اlmuslimiin wey ee ma aha min hayri cashiiratikum waana qaanaf niman ba waxay leeyihiin hawsha min cashiiratikum haddii la odhan waayo min xayu luqa alcarabiya ay khaldan tahay oo min hayrikum markaad leedahay waa in dadka wax laga soo reebahaya iyo dadka la reebaya isku jinsi yihiin waxaad dhihi kartaa marartu bikariimin wa kariimin aakhara laakiin ma dhihi kartid bay dhaheen marartu bikariimin wakhasiisin aakhara waxaan soo maray nin wanaagsan oo qiimo badan iyo nin kaloo wanaagsan idan waa inay karam ku kulmaan oo isku jinsi yihiin labada shay ee soo martay laakiin aad tirahdo marartu bikariimin wa aakhara iyo marartu bikariimin wa aakhara wa bikariimin wa khasiisan aakhara waa baail min luqatan wa curfa marka ow aakharaani min hayrikum hadday gaala yihiin gaalada nugu jinsi maayo dheh nugu diinna ma ah oo waxay la mid noqonaysaa haddaan tafsiirkii namarra abi muusa alashc ibn cabaas meesha aanu maro ow aakharaani min hayrikum waxay la macno noqon marartu bikariimin wa khasiisan aakhara lianna alkariima huwa almuslim walkhasiisu huwa alkaafir marka hawshaa maadaama carabiyatan aysan saxanayn howlaha ragga kiciye fadliya waxaa ka mid a ah abu jacfar annaxaas kitaabkiisa muxuu ahaa annaas walmansuuq qadiyaddaa waa ishkaaliya laakiin ra'yiga saxaabada ayaa xoog badan iltibaas macnaha isaga ah waxaan leenahay wax isku jinsi baan nahay diin iyo dayaana kala geysan mooyeen bini aadan baan wada nahay weliba ahlu kitaab baan isla nahay idan kadib waxaan ku kala tagnay muxuu ahayey inay mushrikiin yihiin ama nabiga ay ku kufriyeen qur-aankana diideen annaguna aan rumaynay marka qawaasin mushtaragoo badan baa naga dhaxaysa marka Eh, naaxiyada naxwiyada ama carabiyada waanu ka ilaabaynaa maadaama xukunku dhacay xilligii nebi maxamed walaa naasikha aan lahaynin cad saxaabaduna ay ku dhaqmeen xataa bacda mowti muxamadin camalu saxaabana wuxuu tusaya calaa ixkaami alaaya wa cadami naskhiha si kastabaadu ra'yigaas xoog badan sheekhu wuxuu uhi wahaadaa lowtun ay qariinatun way la cuskaday in la cujaysto oo wax lagu xukumo makhraatiga ahlu kitaabka fi safari wadaruura waa lowtun fi اlamwaal wahada ka nadiiru lowhi fi dima buu la mid yahay qariinadii dhiigga lagu xukumi lahaa you tanna la mid tahay wawlaa biljawaazi minhu asagaana weliba in la ictimaado mahaatiga gaalada la ictimaado asagaa ka mudan fi lamwaal cafwan in qariin la ictimaado fi dima lanna duruqda lagu sugo amwaasha ayaa ka waasacsan kana fudud duruqda dhiigga lagu sugo yacni maalka waxaa lagu sugaa laba makhraati inaad waa lagu xukumaa waxaa lagu xukumaa bishaahidin wayamiin keliya bishaahidin wayamiin baa lagu xukumhaya waxaa lagu xukumhayaa birajulin wamar'atayn idan amwaashay xukumkeeda alaqdiyatu fi اlamwaal waxay ku sugnaataa duruq fara badan meesha dhiigu aan lagaa dhagaysanayn oo ay leeyihiin wadaado badan ay leeyihiin haweenku dhiig kaa maqhraati kici karaa ay leeyihiin oo dhiigu mxuu ahay biyamiinin washahaada mxuu ahay biqada'in biyamiinin biyamiin اaalibi biyamiin اlmudaci iyo washaahidan waaxidan lagu ictibaaran maayo birajul wamraatin abadan ay leeyihiin hawlaha waa hawlo khuseeya ee amwaasha marka maadaama laguba sugay muxuu ahaaye alqariina iyo lowdku dhiig lagu sugahayo oo nin muslima dhiiggii adad ah ku saari biqaraa'in waxaa ka owleysan min baabi qiyaasi اlwlaa in maalkii lagu sugo mxuah bishahaati kaafirin ama biqaraa'in wa calaa haada haddaan asalkan wax ku dhisna bui waxaan ka faaidsana masaa'il kale ida alaca rajul masruuqu maaluhu calaa bacdihi fii yadi khaainin ninba hanti laga dhacay hantidiisibuu doondoonay oo goobay waa waayey hantidii qayb ka mida yaa nin khaa'inoo la yaqaanoo tuuga gacantiisa ku aragtay qayb ka mida hadleeda kulli adaa qaba milyan baa lagaa dhacay laba baa mid ka midaad ka heshay laba mobayl baa lagaa xaday mid ka midaad nin ku aragtay waxaad khaa'in baa tahay waxo dhan laba qaba war anu kan u kan kii arkay nin kale way wada yaalleene maxaa kala duuliyey kan ninka arkay baa inta kalan haya sheegaa ma dhaafto wey idaa alaca hadduu arajul ah, ah, ninku hadduu ah, mxuu ahay eh, hadduu aalacdo arka weeye almasruuqu maaluhu nink ninkii maalkiisi la dhacay rajulkii almasruuqu maaluhu maalkiisi la xaday calaa bacdi bacdi maalihii buu helay fii yaddi khaaina mid tuuga gacantii buu ka helay fii yaddi khaaina waa ixtiraas xadiis baa ku yimid hanti haddii lagaa xado ood ku aragti nimaan mutaham ahayn waa la weydiin hantana xaggey kaa gashay meel heblaan ka keenay hebel baan ka iibsaday muxuu kaa siiyey hanti intaa le xoolahaadi waa kuwan waxaana soo wareeji kadibna kii baa la dabagelahayaa waa hadduu yahay nin saalixa ah oo qiimo badan oon la tuhmayn mobayl baa lagaa xaday xoolaa lagaa dhacay hanti baa lagaa xaday idan nin baad ku aragtay saalixa ah oo qiima sheekh baad ku aragtay nin wadaada nin xeroowa nin asturan oo wanaagsan oo khayr badan ninkan wa kaama xadaynaysa u jira war hebel agee kaa soo gashay nigo maalla weyd baa meeshan wax lagu xaraasho anoo marhay baan u bogo baan soo iibsaday ninka haddii la garto ka iibsadayna waa la dabageli haddii la garan waayana hee lacagtiisi baa loo celin ka baxday hantina waa laga qaadi hantina waa laga qaadi hadduu laakiin mutaham yahay khaain yahay indhaha lagu dhufanhayaa wax loo celin ama arkay wax baa laga qaadahaya waa kana idan kaasoo macruufi lagu yaqaano bidaalika ee bilkhiyaana lagu yaqaana tuug buu ahaa hawshuu ugaas calisaafi weeye ugaas calisaafi baa nin ilmadir yihiinoo tuugoo khaa'in ahaa iyo nin kaloo soomaaliyeed baa rito isku qabsaday suuqa wardheer baa la wada keenay isagoo meel iska fadhiyo gar ku jira yaa waxaa le ninkii in hebel ahaa iyo hebel hebel baa rito isku haysta suuqa taagan markaasuu yidhi in hebel baa ritiga iskale kaana waa khaa'in tuuga hala garaaco kaana hala garacba xoolaha laga qaado ugaas waa say baa layidhi hawshi maadaan dhegaysanin garti maada xukumin fardi xoogaal baan ku xukumay buuri fardi xoog ogaal baan ku xukumay kan waan aqaanaba ilmaadeer waa tug khaa'ina ritina ma laha awowgii baan yeelnin bu riti marka xoole islaam soo dhacay weeye buuri marka hantida waxaa iska lebo ninka kale eed sheegteena xukuma fardi xoogaal baan ku waa qarayna daahira bannaanka taal waa khaa'in macruuf bilkhiyaana geel ma laha awowgiina ma dhaqanin xaggee ka keena waa yahay marka waa yahay marka waxaa weeye walam yatabayan xaggana uusan caddaanin annahu ishtaraahu inuu ka soo iibsaday maalkii min hayri hayrki jaaza lahu ninkaasi xoolaha laga dhacay waxaa u banna ama laga xaday an yaxlifa inuu dhaarto anna baqiyata maalihi maalkiisa wixii ka harsanee dhimanaa cindahu cinda alkhaa'ini war intan aan kugu inta kan adaa qaba inu dhaha u bannaan وأنhu صاaحب الsرقةi weliba ninka xoolaha xada inu ya inu caddeeyo isnaada isagoo cuskanaya iyo dhaartiisuba ilى الlowث الظاahirي qaryadan muuqato u tiirsanaya qarya waa maxay hantida waa layga xaday barkeedna ada lagugu arkay idan yaa qaaday wey sheekhu wuxu uhi walqaraa'ini allatii qaraa'intaasoo takshifu faydaysa almra talada arrinka iyo watawadax caddaynaysa wahwa lowdkan iyo qariinadan fi اlamwaal nadiiru xalfi awliyaaءi اlmaqtuuli fi اlqasaamati ana fulanan qatalah waxay la mid tahay bui wahwa nadiir ay mil washabiih xalfi awliyaaءi اlmaqtuul ninkii la dilay gacalkiisu dhaarashada ay ku dhaaranhayaan fi lqasaamati dhaarmaydka anna fulaanan qatala markii saxaabigii khaybar lagu dilay oo qoyska qaraabadiisaa waxay dhahan nabi allo waxaan rabnaa hebel hebel baa alkaa lagu dilay yuhuud baana dishay dhiigga anaga baan rabnaa iyo magtaayadii nab wxu waxad ku dhaarataan kontan dhaarood ku dhaarta in ree yuhuud ay dileen oo weliba ree hebel dileen oo hebel hebel dileen ku dhaarta kadibna haddaad dhaarataan ninka aad ku tuhunteen ama aad ku dhaarateen baa la qaban oortaa la qaadahaya waa laydin asaasi ama mag baad qaadanaysaa nabi allo waxay dheen waxaan annagu goobjoog ahayn oonaan arkayna ciddi dishay siaan ugu dhaaranaynaa ilahi bay ka cabsadeen waxay dheen wax ma hubna siaan ugu dhaaranaa laakiin waa tuhunsannaha wuxuu tuhmadiinnaas dhaar ku xoojiya aan dhiiggii idin xukumay ma ay yidhaahdeen nabi marka waay haddaad idinku diiddeen yuhuud baa idin dhaaran fa tubri'ukum yahuudu bikhamsiina yamiinan nabi alla waay dhan waaba gaale eh ilaahay bay ku kufriyeen nabigay ku kufriyeen kitaabka allay beensheen nimankan fajarada ah dhaar u joogsan mahayaane seen dhaartood u aaminaynaa nabi wuxuu hadaad idinku dhaarta diidan yuhuudna diidan waxaa udan leedihin nabi allow nimankaani meel saar idan nabi wuxuu bar waaya magtaada aan siinay magta asagaa bixiyey markuu nabigu ka baqay dhiiggii saxaabigu inu hadur noqdo magta asagaa bixiyey marka waxaa weeyaan waa la ictimaadi karaa dhaarmeydku marka qisaas ma keentaa mise ma keenta waa masala khilaafiya laakiin inay diyo keento iyadu muran ma laha inay diyo keenayso muran ma laha laakiin qisaas ma keenaysaa huwa raajix xadiidku waa ku cadyahay lakin annaga shaaficiyada waanu awillaah si kastaba noqotay wuxuu ihi sawa wahumaa sawa waa isku mid labadan alictimaadu والاستناad ilى القرائن في الدماء wa kالاعtiماad والاستناad ilى القرائن في الأموال saasuu sheek ujeeda bal أمر الأمواaل arinka xoolaha iyo hantida أsل ka fudud أsل ka sahlan وأkhafu ka fudud min أمر الدماء waa loogyahay waa niga tilmaana dhankay kaga fududdahay dembi ahaanna waa ka weyn tahay xad ahaanna waa ka weyn tahay iyo xaq ahaan ثaaniيا wasائل إثباaت الدماء waa أضيق وأشد waxaa weeye min wasائل إثباaت الأموال ولذلika ثبت بشاهد ويمين وشاهد ومرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء walidaalika sidaa darteed maadaama amru alamwaali uu ashalya waakhafu yahay habata amru amwaal wuxuu ku sugnaadaa bishaahidin hal marati wa yamiinin ninbaa xoolo yidhi waa laga dhacay waa laga qaatay hantidii hebel baa haysta xoolaha dhibta waa igu inkaray haati bayna makhraatiyaal cadayn keen baa la yidhi nin makhraati oo lagu kalsoony uu keensaday nin labaadna waa soo waayey waxaan leenahay waa inaad dhaar ku kabto dhaar baad ku kabaysaa hal makhraati soo maaha laba makhraati baa loo baahnaaye maadaama kii labaad aadan haynin waxaad ku kabaysaa dhaarbaad ku xujinaysaa war hebel maaad maraati waxaan makhraati ka ahay ninkan hebel ah, hantida inuu leeyahay kana u dhiibtay taarikhdu intaa intaa marka kana u dii khaan yahay masaasaa ha makhraatikan u baahnay ma hayo dhaar ku xuji baan leenahay wallaahi bilaahi tallaahi inuu siduu sheegay runta hanta ama aan leeahay idan waa lagu xukumahaya wa shaahidin wa mar'atayn hal nin iyo laba dumar ah baa laisku xoojinaya labada dumarka waxay u dhigmaan nin bay u dhigmaane waxaa kaloo lagu xukuma wadacwa nukuul inaad adugu sheegato hantida inaad leedahay haati been lagama hayaa tiri war adiga mudacaliga dhaaraa lagu yidhi ma dhaaran haya buui waan kugu xukumaynaa xoolaha inaad qabto ninka hadduu makhraatiya bayino waayey dhaar baa lagu le walyamiinu calaa man ankara maxaad u diidday en en ilaahay run iyo been mid loguma dhaarto hawlaha waa qaacida caamade tii sharciga ma ahee dhaaraan leenahay nigadaa xukumka caamada warkooda joojiye ilaau bilahi waantum saadiuun ilahay ku dhaarta laa taxlifu bilaahi ilaa waantum saadiquun inaad dhaaranaysa haddaad dhaaranaysaan ilaahay run oogu dhaarta runta ilahay in loogu dhaarto waaba cibaadaba waa tacdiim waa xaq uu leeyahay sidaa darteed man xalafa bikayr illaahi faqad ashraka hawshawl culus weeye marka inaad dhaarta ilahay iskaga ciyaarto magaca aad weynayn weydo ood curda ka dhigataa la diidan yahay mooyeene markay laasimto ama timaado in lagu dhaarto waa min addiin ajr baa lagaa soo min atawxiidi lilaahi wey idan bikhilaafi dima laakiin dhiigga laguma sugo hal makhraatiya dhaar iyo makhraati waaxid iyo imra'atayn iyo dacwo wa nukuul laguma sugo muxuu ahay dhiga dhigo waxaa weeyaan konton dhaarmeyd baa ku salaaxaysa u yaraan فإذا جاز haduu banaanaaday إثباaت إثباaت الدماء بالlwث qarin in lagu sugo فإثباaت الأمواaل xoolaha in lagu sugo bه بالlwث بالطريق الأولى والأحrى wey بالطريق الأولى waa wado ka mudan kana qiimo badan weeye mxuu ahay masaladan asalkeeda waxaa ithaareeyey oo aad uga hadla الimaم iبن تaymiya iبن qaymin asagu ka soo qaatay majmuع الفتاوى mujaلدka afariyo tobnaad afar boqol sideetan lix buu ku faahfaahshaa sidaa darteed ba halkana qayb ka soo qaaday kitaabkiisa طرق الxukmiyana uu ku tilmaama qadiyadda والقرآن والسنة قرآنك iyo suنadu يduلaani waxay tusahayaan على hذا وhذا أي اعتiماaد القرائن في الدماء واعتiماaد القرائن في الأموال وليس ma aha مع maن ادعى نسخ ma dل عليه القرآن من ذلكa حuجة أصلا wuxuu sheekhu leeyahay walaysa ma ahani maca man iddaca ruuxii sheegtay ma haysta buu ihi naskha maa dalla calayhi الqur'an qur'aanku wuxuu tusay in la naskhay ninka sheeganaya ma haysta buu ihi min dalika adilada xaggeeda xujatun asla wax gara ma haysta buu wax gar uu haysta lama arko waxaa weeyaan laakiin waxaan daliil ahayn baa daliil laga dhigahaya faina hada alxukma fi suurati اlmaa'ida ukee waa maay waa ictimaadu shahaadati ahli kitaabi fi safar xukumkan suurat maaida lagu sheega waa min aakhiri maa nazala ayib suurad dhammaystirno soo degtayba u dambaysayba suurad weyn oo socota ayadaa u dambaysay ayib wahiya min aakhiri maa nazala min alqur'aan qur-aankii soo degay wixii u dambeeyey bayna ku jirtaa waqad xakama waxaana xukumay bimuujibiha waxay keenaysay ama bimuujabiha xukumka ka dhalanhay waa in jinka la kordhaba markaa mxuu ahaye bada la kordhaba wanaagsan waqad xakama bimuujabiha xukumkay keenayso ah in la ictimaado shayaatu ahli kitaab fi lwasaaya waasafari waxaa xukumay weeye asxaabu rasuuli illahi bacda bacda muxamadin falaa naskha marka ka abi muusa alashcari wabni cabaas wa aqarahu saxaaba xukumka abi muusa ashcari waxaynu ku soo maray sunna abi daawuud saddex kun lix boqol iyo shan baynu isagoo faahfaahsan baynu ku soo maray weliba asagoo kuufo jooga yaa qadiyada nabiga qabsoota oo kala loo keenay wuxuu ihi wahaadaa waa qadiyo aan dhicin buui bacda muxamadi ila اlyowm nabigu siduu ku ukamaana ku ukumayaa bu halkaasuu ka sii daayay lagu kala baxay ibnu cabaas baa isaguna qabay wax khilaafsanna lama hayo marka xukunka maqsuuq ma ahee laba xaalo un laga soo dhigo lanno tacaarudku waxaa shardi a ah iyo nasxigu an yatawaarada fii maxallin mucayan wa in daliilka naasikha iyo mansuuqu isku meel ku dhacaan daliilka mucaaridka iyo ka la mucaaradayo waa inay isku maxal iyo isku mawduc qaban hayaan haddaan laba xaala ku kala fasiro xaalatu daruura aan dhahna haa xaalatu likhtiyaarna aan dhahna maya isku baal daliil waan kala hogaaminayna wa min hada waxaa ka mid a ma xakaahu اllahu subxaanaه wa tacaala fii qisaةi yuusufa calayhi الsalaa min istilaal الshaahidi biqariinati qadi اlqamiisi min dubrin calى sidqihi wa kadib اlmarأati yani alictimaadu cala اlqara'in alxukmu biاlqara'in alqadaءu biاlqara'in buu sheekhu sharxaya qadiyadaani wuxuu waqti ku bixi kitaabkiisa aطuruq اlxukmiya fi sa sharciya fasal dheer buu sheekhu ku leeyahay jaanis yar meeshuu ku arko qariino la ictimaadeena ma cafiyo xataa baaliga watawasaca fi dalika ibn qayim ilaa uu noqdo mubaaliq fi اlamr oo mararka qaarkood xataa axaadiis daciifa ah uu quweeyo oo mawduucan maadaama ay fuqahadii shaaficiyada iyo xanaabiladii iyo maalikiya iyo axnaaf badan aysan qara'in ictimaadaynin fi alaqdiya walaxkaam wuxuu u arkay asagii sheekhiisba u arkeen in haddii sidaa la maro oo bayana wixii uun loo yaqaano markhaatiyaal ah uun lagu kala baxahay in xuquuq badan ay dayac kadib waxay taqriiriyeen shekhulslam ibnu taymiya ibnuqayim iyo qablahu aimo badan ba ay taqriiriyeen ana albayinata waa kulu maa yubayin alxaqa ee shaahid iyo ma ah شhaahidu وayamiin aw شhaahidaani iyo imra'ataan ma aha hawsha albayinatu cala اlmudaci waa maxay waa kul maa yubayin الxaqa min شhahaadatin aw yamiinin aw nukuulin aw qaraa'in walowtin ظaahirin weeyaan shahaadaduna waa maxay waa mxuu ahaayey axaadiia ku timid dikru shahaadana waa atansiis baan leenahay ma maxay calى bacdi afraad الcaam laa yaqtadi takhsiis laa yaqtadi atakhsiis الشhahaada waa min albayina wاlbayinatu acam min dalik saasuu sheekhu maraa iyo ibnu taymiya iyo culamada baran marka qaraa'intan in la ictimaado ayuu sheekhu wakti ku bixiyey ilaa xadiidka waa ibnu xujri uu yidhi muxuu ahaayey waa saxiix uu maray isagoo tilmaamay inuu yahay munkar min xayu اlisnaad tan marka qaraaintii nabiy lahi yuusuf ku timidna waa tana qisadiisi wa min hada waxaa ka mid a aydan ma xakaahu llahu subxaana wa tacaala fii qisati yuusufa yuusuf qisadiisii wuxuu ilaahay nooga sheekeeyey baa ka mid oo waa maxay min istidlaali الshaahidi ninkii makhraatiga ahaa mxuu ahaayey ayada ahalkeeda ahaa biqariinati qadi اlqamiis qamiiska in la dilaaciyey oo uu jeexan yahay buu ictimaaday min duuni xagga dambe ka jeexan yahay calaa sidqihi yuusuf inuu run sheegahay buu daliishaday wa kadib ilmar'a imra'at lcasiizna inay been sheegayso yuusufna uu saadiq yahay wuxuu u daliishaday inuu shaarkiisa xagga dambe ka jeexan yahay hadday galwasuhu iyo badhamuhu iyo sheebabku dilacsanaan lahaayee nin haweeneyda dabca inuu boobo kufsado kadibna ay iska difaacdo xagxagatay buu noqon laha laakiin nin dhabarka ka dilacsan nin baxsada weeye oo la xoogahay isagaa la kufsanhaya marka taasuu u daliishaday ninkii shaahidka oday waa yelo hawsha nina caqli badan buu ahaa ilaahayna marka waa soo guray linactabira bidalika dhibka nabi muuse yuusuf gaadhay oo dhan laga faa'iidaysanayo oo suuradda axkaam badan baa ku jirta iyo sabirkiisii iyo odaygan hawshuu xukuma inay waafaqsan tahay liuruq اaxkaami wاlaqdiya inahaasba waa ku jirta wa anahu yuusuf kaana haariban inuu ahaa mid caraya muwaliyan dhabar jeediyey buu u daliishaday shaahidku faadrakatu اlmarأa haweeneedu ay ka daba tagtay min waraa'i xagga dambe oo fajabadatu ay soo jiitay dhufatay oo faqadad ay dilaacisay qamiisahu min dumin agga dambe facalima wuxuu ogaaday bacluhaa ninkii qabay saygeedaha ama mxuu ahay qabay iyo walxaadurintii goobjoogga ahaydba sidqahu sidqa yuusuf ay ogaadeen wa sidqa shaahidiba labaduba ninkaa gartu xukuma gar saxa inay tahay bay isku raaceen waa qariina aahira wey qariina daahira wey yacquub laftirkiisu inkastoo uusan sugnayn mxuu ahay eh, riwaayadaasi dacfi ku jiro eh, cinda akar ahli xadiid ku jira markii loo keenay wajaa-u calaa qamiisihi bidamin kadib muxuu yidhi mataa kaana dibu mxuu mxuu ahaayey eh, kayisa ama caaqilan yeygu ama dhurwaagi cuna ama bahalkii la tegay yuusuf eed sheegteen goormuu gaadhaba inuu asagana cunaa qamiiska tartiib u ka dhex bixiyo amiiska mujexjexnaado amiisku intay soo mariyeen qoole iyo dila iyo dhiig iyo riiji soo mariyeen bay keenoo nabad qaba shaarka oo nabad qaba oon mici ku olin oon dilaacsanayn oon bahal cunin oon halhaylayn muxuuaha dhurwaagan iyo yeygan iyo libaaxan reemagaalkii aayantuu badhamaha ka furay yuusuf ka dhex bixiyey ee keligii qaatay muxuu ahaa yani waa mugta wa qarina daahira tadullu calaa kadibihim banaankaay taallaa wixii sidaa darteed nabilaahi yacquub isagoo ilahay ka raja qaba haddana samri waaye wix baa cadow bannaanka yaal ayagu way ku dhaaranhayaan tallaahi innaka la fii dalaalka alqadiim bay taagan yihiin baadidii horaad ku jirta waa maxay adalaal huna waa almubaalaqatu fi lxubbi almubaalaqatu fi lxubbi marka waqabiluu waana aqbaleen way xaadiriintii iyo dadka wax isku haystay hada lxukm ay aqbaleen wajacaluu adamba dembi waxay ka dhh dambaha damba bay ka dhigeen wa amaruuha waxay fareen bitowbati inay toobad keento waxakaahu allahu subxaanahu ilahi baa noo soo guuriyey arrinkaas xikaayata muqaririn lahu soo guurin alla uu qiraya qadyada uu sugaya maaha ma inkirayo ayb muqaririn lahu hayri munkira inkirsan diidanayn saa darteed baa alimaam abuxsaaq ashaaibi ibnu taymiya ay ka qaateen qaacida qur'aaniya oo tafsiiri waxay leeyihiin kullu maa xakaahu allahu fii kitaabihi walam yunkiru fahuwa xaqun wax kastoo ilahay kitaabkiisa uu ku soo guuriyo xaggana uusan naqdiyin oo uusan inkirin kitaabku ama nabigu uusan inkirin waxaa wey waa shay sugan oo jira laba qaybood buu u jirayaa marka hubuudka iyo jiritaanka laba ah hubuutu taqriirin sharciyin iyo hubuutu taqriirin xadain taarikhiy shay dhacay oo haabitoo jira inuu yahay saa u dhacay iyo inuu yahay shay xugm oo sharci ah labadaaba waa noqdaa ayib marka waxaa ku khaldamay muxuu ahaayey qolyihii suufiyada qabuulinta mushrikiinta ahaa markay marayeen suuratu kaaf qaala aladiina halabuu calaa amrihim lanattakhidanna calayhim masjida waxay dhaheen waa xikaayatu qur'aanin limaa sabaqa walam yunkirhu fahuwa sharcun iqraarka qur ka hoos baxay laba nooc weeye inuu yahay xad taariikhoo dhacay oo jiroon la inkiraynin iyo inuu yahay sharci labadaasoo ixtimaala kee lagu xambaarahaya midka hore inay sidaa yidhaahdeen oy saa u doodeen xaqiiqo jirta wey oo dhacday ilahay baana soo guriyey lamana inkiri karo laakiin ma harci baan ka qaadna abadan nabi maxamed baa harcigana inkiroo baabi'iyey hawsha waa in la fahmo hawsha ayada wixbaa iskaga khaldamay masaakiinta haddii nin mushrik horaanba uun toos wax ku raadinhayo intaa yartaa helay maxaa ka sugaysaa waxakaahu allahu subxaanaه wa tacaala xikaayata muqaririn lahu hayri munkirin والتأsي bذalika وأmثaalihi في khyr اlah وإعdam inkari la في mujaradi xikaayatihi sheekh wuxuu leeyahay wuxuu ilahay usoo guuriyey xikaayaةa mqaririn lahu غayra munkirin iyo وتأsي in lagu daydo bidalika arrinkaas iyo وأmثaalihi wixii lamida fii iqraari ilahi lah waa lagaga dayanaya fida bmacna sabi biiqraari ilahi lah waa lagu dayan ayib iyo وcadam inkaari ilahi inuusan inkiron dafirin laa fii mujaradi xikaayatihi soo guurinta keliya xujadu ma aha ee waa maxay waa taqriirka fainahu idaa ahbara bihi ilaahay markuu qadiyada sheego ama arinka sheego muqiran caleyh isagoo ku qirahay ruuxii sameeyey wa mutniyan ammaanaya calaa faacilihi kii sameeyey wamaadixan lahu dalla wuxuu tusayaa iqraarkaas iyo madxigaasi calaa ridaahu bihi qadiyada ilahay un raalli ku yahay wa annahu muwaafiqu inuu waafaqsan yahay qadiyada uu go-aanku odaygu qaatay lixukmi xukmi illaah wmardaati wuxuu ilah raalli ka ahaa falyutadabar hada mawdicu buu sheekhu meeshan aad ha loo dhugto hala dhuuxa buuri qadaayaadkan in qaraainta iyo qaraainta iyo lowdka la ictimaadi karo waa in aad hawsha looga fiirsada buuri wamaca daalika iqraarka iyo xikaayada qur-aankuna waa in la fiiriyo mujarad alxikaaya xujada ma aha ee waa taqriirka muuqanaya ayaa la ictimaadaya bishari waa inaan xukm sharciga mukhaalifan uusan jirin lima aqarahu اlqur'aan fainahu baab mawdacan bui naaficun jidda fii baab alaqdiyati walaxkaam aad buu u dheef badan yahay walow tatabacna haddaanu dabagalo raaracna maa fi lqur'aani wa sunnati min alxukmi bilqaraa'ini iyo wa camali rasuulilaahi nabiga ku dhaqankiisi iyo wa asxaabihi min daalika ay ku dhaqmeen la taala arrinku waa dheran lahaa buuhi wa casaa waxaan laga yaabaa an nufrida inaan u gooniyeelo fiihi fi lmowdici ay fi lictimaadi cala alqaraa'ini musanafan shaafiya kitaab daaweeyo ruuxa muslimka oo qanciya in sha allahu tacaala uma hirgelin nxl uu hirgelayo waa aruq اlxukmiya aruq اlxukmiya intuu axkaam kale ka hadlay iyo intuu ku soo noqnoqday min bidaayat اlkitaab ilaa nihaayatihi uu ku soo noq qaraa'in la ictimaadi karo ulu kitab way leeyihin cudadaha qaarku waa ulu kitaab ulu kitaab buu qadyada kaga hadlay intuu ku bilaabaybu horta ilaa labaatanka bej oosa kaga hadlay qaraa'in la ictimaado wuu ka tegey axkaam kalu bilaabay wuu waday aqdiyadiisu u waday eh, eh, eh, wasaa'il ibaat bu haddana kusoo noqday haddana wacbaar buu sharxay wuu ka tegey idan kama maarmi karo ibn qaym qadiyadda ayada maxaa yeelay niman waxaa batay yeedaa muxuu ahay albayinatu waa shaahidaani bas haddii la waayo shaahidun wa yamiin haddii la waayo shaahidun wa mar'ataan haddii la waayo muxuu ahay dacwa wa nukuul xataa way isku khilaafsan yihin niman baan ogolay marka xaq o dhan bay faraha ka bixiseen buul qara'intii uu nabiga wax ku xukumay ambiyadii ka horraysay sulaymaan daawuud qur-aanku xikaayey can aqwaami saabiqa oo dhan baad diidantiin adilo badan ba hawshaasi u daliishada gabagabadu sheekh uhi walmaqsuudu waxaa loo gol intaan aanu fadlinhaya waxaa weeye aan qara'inta oga soo hadlay atambiihu inaan kugu baraarujiyo calaa hadyihi nabiga dhaqankiisii iyo waktibaaس اaحkaami axkaamta in laga e, e, e, dhibal ama laga dhehdo min siiratihi nabiga dhaqankiisi geedi socodkiisi diineed iyo wamaqaaziyu duulaamihiisii iyo waqaaci dhacdooyinkiisa nabiga u xukumay salawaat ullahi wasalaamu calayh intaasaan uga jeednaa buuri hadda kahor wuxuu soo hormariyay in axkaamta laga qaato iyo qadaayaadka iyo siyaa sharciya waxa wa min hadyi wasiirati wamaqaasihi araa u rijaal bannaanka geeya buuri waanu soo marray maxaa kaloo ku jira walama aqara rasuul اllah أهل khybر في الأرض كاana يبcaث كuلa cاami min man ykرس عalayهim الثimaara faينظuru haddaynu soo maray reer khaybar inuu nabigu dhulka ka shaqeeya wixii ka soo baxan inoo qaybsha uu yidhi muxuu samayn jiray walamaa aqara rasuul lah rasulka markuu ku sugay ahla khaybara fi ard dhulka inay joogaan kaana nabigu wuxuu yabcasu kii kula caamin sanad kasta gabagabadiisa manduul buu diri jiray yakhrusu soo qadaro soo qiyaasa calayhim dusheeda ku qoondeeya ahimaara midhaha beertu markay ay baxdo oy midhahii bixiso qaybna ay bislaato qaybna weli ay dhiman tahay baa cabdullahi loo soo diri jiray cabdulaahi nin beer aqoonu ahaa quraysh beer ma taqaane niman ganacsaday ahaayeen ama geel maale nimankana beerley ahaa cabdulaahi baa loo soo beertu dhex qaadanaya uu fiirinhaya wuxuu leeyahay beertan waxaa ka soo ga'aysa intaasoo keentaal oo raashiin ah intaasoo goosaroo timir ah intaasoo tan oo badar ah aa qiyaashaya meelbu ku qoran inoo kala qaybi intaas boqolkiiba eh, mxuu ahaye nus idinkaale mxuu ahaye eh, kalabadh idinkaa kalabadh anagaale markay beertu go'do ay dhammaato hawsheedu waa idiin soo noqon doonaa idinku imaado labaatan kun oo kintaal hadday afartan ahayd hadday boqol ahayd konton kun oo kintaal idinku imaado markay mar bay ka buuqeen oy dhaheen waad badisay afartan kun oo wasqi baa ka soo go-aysa buu ku yidhi beertaani timirta ah markaasay dhaheen subxaan allah ma waalantahay ma meeshan wax yar oo toban kun ah labaatan kun waxuu yidhi waxaad yeelaysaan masaasaa haa ma diidan aniga qiyaastiida haa anaa beerta goyn iskaga dhexbaxa anaa inta ka dhiman waraabaha ka ilaalinaya mxu dugaaga iyo doofeyga iyo daanyeerka iyo shimbirtaba ka dhawri dhammaystiri goyn dhulka dhigi kala shaandhayn miihaahi oo kala miidayn kadib markaan beerta ka faraxasho labaatan kun oo basto aniga iga qaato igu imaada wixii ka dheeran anigii daaye waxay dhaheen inuu fahmay arkayna mogti maxay dhaheen wabidaalika taquumu الsamaawaat wal hada huwa alcadl bay dhaheen cadligu garsoorku waa sidaas waxaad nagu xukuntay inaad adiguna ogolaato waa khayr annagaa hawsha qabanayna iska noqo noogu imo labaatan kun marka maa u diidareyde asaar baa la siri karaa yahuud bay yaqaana warkeede khaa'imiin bay ahayd yahuudda moogtahay saa darteed nabiga ogu diray ayib weliba wuu u burodaayo wuxuu rabay maadaama wuxuu raashin bisel u yahay inay xoog ka xaquuqdaan oo carruurta waxooga qaataan oo carab dhaqe helaan oo xisaab garaama garaaca oo shilama shilama muusa ku samayn gobonnimo isticmaalay hadday afartan iyo an kun oo ee ka soo goysa laba an buu iska cafiyey marti bay nimanku leeyihiin dugaagaa wa ka cunay shimbiraa wa cunay caruurtiibaa wa iska dabsasan oo xaquuqsan mogtahay sidiisu bartiisii loo ilaalinhaya banaanka looga taagan yahay lama guya mogtahay ogo waa la yar isticmaalaaye nin martidaa ah ku iman waad ka martisoori gacan timiraad ugu geyno caynabaad u geyno caruurtaa waaan mxuu ahaay curdanka iska cunayso inahaas waa in lagu buradaayo oon lagu dhihin mxuu ahay shilanba shil maaha hawshu ma ah asagoo sida saas yeelay oo qayb dhan ooga tegay bay dheheen waanu dulmiday maanaa dulmadaa anaa goyn buu i labaatan kun iigu imaadinku iska taga waxay dheheen maya bas khayr allah kusood fiicanta iyo nugu daabay dheheen fayandur wuxuu fiiriji ninka khaariska ee qadaraya alkhaaris waa waa kharsigu waa atakhmiinu wa taqdiiru shay qabla kamaalihi waagii nabigu sii duulahayey tabaku u duulahayay bay waxay sii mareen gabadh ansaariyad ah waa iman doontaa waadi lqura ay sii marahayeen buu nabigu gabadh ansaariyadoo beer la joogta timir ah oo weli beerta weli aysan bislaanin buu nabigu maray markaasuu yihi qiyaasa saxaabi maxaa ka soo go'i doona niman la shan iyo toban kun niman labaatan niman shan wisqbay niman meel buu ku dhuftay nabigu wuxuu yidhi toban wisqi beertan ka go'i doonta meel igu qoro markaan soo noqonna soo mari doonaayo tabuug baa la aaday haddee biliya ka badan baa lagu maqnaa waa la soo noqday gabadhi baa la soo maray beertii maxaa ka go'ay baa la yidhi loomana sheegin ayada ogto waa laga qariyey looma sheegin waxay tiri toban wisqoba igasoo toban wisqi baa iga goday tiri nabig wuxuu maxaa idiin sheegay way samreen nabigu beer dadkama aqoonine laakiin waxaa weeye hawlo kale ku socday lambarro kalea nabigu saaraa laakiin beer aqoon ansaar baa ka badisay hawlanabi tadmiinku waa maxay marka aad qadarto oo tiraahdo toban kiilaa ka soo giy ama labaatan kintaal baa ka soo giy aad tiraahdo ama aad tiraahdo waxaa ka soo giy intaasoo tan qaybtii adu aad lahayd baad meel ku qoranaysa waad ka tegi hadhow hadduu wixii asagu isticmaalo hadduu dhammaysto hadduu eh, bakaar geliyo asagay u taallaa wixii baad ka rabtaa wixii baad laga dandhabaya soo gado suuqa ha ka keeno ha soo dayn qaad asagay u taallaa fa yudminuhum Eh, ka dandhabsin jirey ku laazimin jiray nasiiba almuslim yatasarafuuna waa ku dhaqmi jireen fiiha fi timaar marka la qadaro waa laga tagay ayagaa isticmaalhay qaybay marka xaquuqdaan iyo qaybay dabsar u cunaan iyo qaybay bakaar gashadaan iyo qaybay iibsadaanba ayagaa u taallaa laakiin annagu hadhow wixii aan ku qorannay waan ugu imanaynaa in qiyaasna wa kaana yaktafi subun wuxuu ku kaaftoomi jiray bikhaarisin waaxidin qiyaas hal qiyaastii bikhaarisin ee bimuqadirin wa mukhaminin waaxidin ففي hذا waxaa ku jira dليiل عalى جawاaزi khrs الثimaar الbاdi صلاaxuha ka ثmر النkل hadyigi نabi mxamed fii khaybar waxaan ka faaidaysanayna aan ka dhehanayna ama aan ka dhimbil qaadanaynaa jawaaزi khars الثimaar midhaha in la qiyaasi karo waxa ka soo go-aya midhihii albaadi u muuqday صalaaxuhaa wanaageedii oo bisaylkeedu bilowda u muuqday ka ثmر النkل sida timirta midhaheeda waxaa kaloo laga qaadan عalى jawaaزi qismaة الثimaar midhaha in la qaybsan karaba calىa ru'uusi النkli arsan yani taqdiiran taqdiiran baa lagu qaybsanaya xukman laa xaqiiqatan calaa ru'uusi nakli timirtii iyo midhuhu geedkii ku yaalla oon la goynin inaan qaybsan karo geedkan maxaa ka soo goy intaasaa kaso inoo qaybi labaatan adiga labaatan anaa qaadanaya tanaa u daliila anna maxaa yidhi midhahoon la goynin ayuu qiyaasi jiray saxaabadu qiyaaseen kadibna meel ku qorteen la qaybsaday labaatan kun lagu qoray yuhuud labaatan kunna lagumuslimiintu qorteen wayasiru wuxuu noqonayaa nasiibu axad shariikeyni macluuman buu noqon labadii wax wadaagaya beerta wadaagayay midkood sheerkiisi iyo qorigiisi wuxuu noqonayaa macluum mid la garanayo bilkharsi wataqdiir wain lam yatamayaz yuusan soocmin bacdu weliba yuusan soo soocmino oo nasiibkaad qaalinla goorimayaan loo garan isagoo geedka ku yaal mar haddii la qadaray la qondeeyey wixii ka soo geyna beerta la sheegay la kala qaybsado la kala dhufsaday waxaa wey laba qaylinka ku qaybsatay bisayilka iskugu qurtubtaa la yidhahdaa maxaasaa loo yeelay limaslaxat اnamaa in midhuhu uu kobco oo kordhaa lagu talagalay inuu kabcaal rabaa oo wixii socdo korkaanu ka qabanayna meel baan ku qorayna idan faraha laga qaadahaya wacalaa ana alqismata waxaa kaloo laga qaadanayaa qaybinta wax la qaybsadana ifraazun soocid weeye laa baycun ma ah ifraaz waa soocid xaqaadi la soocahayo war beerta maxaa ku qiyaasay labaatan kintaal baa ka soo gii maxaynu lahayn kala bayn uga qaybsanno toban anaa iskale tobanna adaa iskale idan beertu markay go'do si fiican u dhammaystiranto tobankaygii baan kugu imanhayaa maaha inaan qaybtayda kaa iibiyey oon ku daymiyey hadhowna aan kaa dandhabanhayo waa maxay sheerkii aan lahaa baan gooni u soocay waana macluum calaa dimatika aduuna ku saarany hadhowna kugu imanayaa wey wa ifraazu lilxaqi watamyiiz ee ma aha baycun lilxaqi cala aakhariin wa calaa jawaazi اliktifaa'i waxaa kaloo laga qadanaya in lagu kaaftoomi kara bikhaarisin waaxidin hal khaaris hal nin beer aqoona ah oo beeryaqaan ah oo wax qiyaasa bisa lagu qaybtamaya iyo wa qaasiman waaxidun halnoo wax qaybiya hadiga nabiga laga qaadanaya wey waala idan falkhaarisu waa maxay waa mukhbir weeye waa mukhbir ba mise waa maxay mise waa shaahid mise waa raawi mise waa qaadi saddexasaa isku hayaa haddaan dhahno muxuu ahaaye khaarisku waa shaahid laabudda min shaahidayn min khaarisayn haddaan dhana khaarijku waa raawi naktafi biriwaayati rajuli waaxidin haddaan dhana waa qaadiya muftina naktafi bixukmi qaadin xukmi muftin waaxid idan waa qadaa wey alkhaarisu waa qaadi ayib waa qaasim waa amiin idan looma baahna wey laba shaahid waxaa kaloo laga qaatay calaa ana liman imaaru fii yadihi an yatasarafa fiiha bacda alkharsi wayadmana nasiiba shariikihi aladii kharasa calayh waxaa kaloo laga qaatay hadiga nabi maxamed fii khaybar calaa ana liman ihimaaru fii yaddi ninka gacantiisa midhuhu ku jiraan ninka beerta haya ee maamulaya wuxuu xaq leeyahay bacda alkharsi an yatasarafa fiiha inuu ku maamusho miduu curdan ku cuno iyo miduu bislaysto iyo miduu bixiyo iyo miduu cahd ku martisooro intuba asaga ka dhigan kara wayadmana inuu dandhabi baa ku jirta nasiiba shariikihi ninkii wax la lahaa sheerkiis iyo qorigiisu inuu dandhabahayo aladiina shariikaasoo kharasa caleyh wax ku qiyaastay falama kaana fii zamani cumara radi allahu tacaala canhu xilligii cumar maki la gaadhay dahaba cabdullaahi ibnu cumar bnuhu oo wiilkiisii ahaabaa tegey ilaa maali bikhaybar intaa waa joogeen khilaafada abubakr khaybar way joogeen yahuud sidaa unbaa lagu waday cumar khilaafadiisa shantii sano u horeysa mise lix sana horeysa saasay ahayd fii aakhiri khilaafatihi ayay markaa khalad badan bay sameeyeen xaduud badan bay sameeyeen cabdulahi bn cumar bay intay dhagax kuso tureen bay gacantan iyo garab kala fujiyeen saxaabi bay waran ku dhufteen gabarh muslimiday dhib u geysteen dad badan bay dileen dhibkoodii baa batay adiyadooda soo korodhay nabiguna wuxuu ku yidhi intuu ilahay idinku sugayo meesha baa idinku sugaynaa maalinkii ilaahay qadarana waa idin qaxin doonaa la socda shardigii markuu cumar baa oofiyey facadow waa ku xadgudbeen markuu maalkiisii iyo sihaamta u ku khaybar u aaday calayhi asagay ku xadgudbeen fa alqowhu waxay ka soo tuureen min fawqi beytin guri korkiibay ka soo tureen fafaku markaasay kala baxsheen iyadow gacantiis gacantiibaa marka kala baxday faajlaahum cumaru cumar baa ka raray minha min khaybar ila shaam shaam bay u guureen waqasamahaa beertii buuna qaybiyey cumar bayna man kaana shahida khaybara min ahli xudaybiya dadkii xudaybiya ka qayb galay ee ka qayb qaatay kun iyo afarta boqol ama kun lixda boqol ee saxaabi ah kun iyo lix boqol bay ahaayeen ayaa u qaybiyey beertoo dhannin walba ka shaqaysto muslimiinta alla u gargaaray dadkii waa bateen taabiciin baa soo kacay beerley baa la noqday halgankii waa socdaa islaamku waa kala degey idan waxaa wey hadda ninkaa beertiina ku filan ka shaqaysa yidna wuu tarxiilay kulligood faslun waama hadyuhu fii caqdi اdimmati waakhdi اljizyati ha jooga hada wbilahi towfiiq